بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم إليك نرجع اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وبك خاسمنا وبك خاصمنا وإليك النشور allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, majliskan waa majliskii afaraad ee majaalis dulmarka iyo eh, akhrinta alurjuuz almii-iya majliskan marka wuxuu ku beegan yahay maalin afar iyo toban ah oo bishan ay tahay afar afar iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol iyo afar iyo afartan hijra nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan soo qaadanay ilaa beytka kow iyo labaatanaad oo ka hadlayey in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kaalin buuxda uu ka qaatay oo aada u weyn in murankii u dhexeeyey reer qureysheed ooy isku haysteen dhagaxii aswadka ahaa ama alxajar alaswad ciddii kacbada derbigeeda gelin lahayd nabigeena xikmad fiican oo wanaag badan uu nabigeena keenay calayhi الsalaatu wasalaam marka arrinka isaga ah waxaa ku xiga marka beytka laba iyo labaatanaad wa bacda caami arbaciina ursila fii yowmi اlاثnayn yaqiina fanqula fii ramadaana aw rabiici اlأwali wa suuraةu iqra أwal اlmunazli ثuma اlwuduءa wالصalaaةa callamah jibriilu wahya rakcataani muxkama uma madat cishruuna yowma kaamila faramat iljina nujuumu haa'ila uma dacaa fii arbaci acwaami uma dacaa fii arbaci acwaami biاlamri jahrata ila اlislaami waraabicun min الnisa waثna cashar min الrijaali saxbi kulu qad hajar ilى bilaadi اlxubshi fii khamiisi caam wa fiihi caaduu uma caaduu laa malaam ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم, جماع ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في سادس حمزة الأسد وبعد تسع من سن رسالته متى أبو طالب ذاك ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فاعلما ثم على سودة أمضى عقده fii ramadaana uma kaana bacdahu caqdu ibnatu sidiiqi fii shawaali wa bacda khamsiina wa caamin taali usri bihi wاsalawaatu furidat khamsa bkhamsiina kama qad xufidat wاlbaycaة اlأuulى maca tnay cashara min ahli طaybata kama qad dukira wa bacda hintayni wakhamsiina ata sabcuuna fi lmowsimi hada habata min طaybaة fabaayacuu ثuma hajar makata yowma اثnayni min shahri safar fajaءa طaybaة الriضaa yaqiina id kamala الثalaaثa والkhamsiina fii yowmi الاثnayni wadaama fiiha cashra siniina kumala naxkiha intaasaan insha allah isku dayi doonaa bidn اllah caza wajal in casharka aan gaarsiino maadaama aan dib u yaro dhacnay alqaadi ibn abilciz alxanafi raximah اllahu tabaaraka wataala raxmatan waasica ayaa wuxuu leeyahay wa bacda caami arbaciina ursila fii yowmi اlithnayni yaqiina fanqula wa bacda caami arbaciina sanadka afartanaad kadib ursila ayaa la soo diray rasuulkeena sala اllahu alayh wali slm oo rasuul laga dhigay fii yowmi اlitnayni maalin isniin ah yaqiinan xaal ay tahay inay maalin isniin ah ay ahayd maalinta labageena la soo diray calayhi salaat salaam ee fanqula arrinka isaga guuri oo naqli weeyaan halkan qaadiga wuxuu kaga hadlayaa beydkan soo saaritaanka iyo soo bixinta rasuulkeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo nabi rasuula laga dhigay iyo xilliga ay ahayd qaadigu wuxuu ku sheegay inay xilliga ahayd markuu nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam uu afartan sano dhammaystirtay uu gaadhay ayuu sheegay waxaa kaluu sheegay inay maalin isniin ah ay ahayd maalinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyey oo rasuulka laga dhigay inay maalin isniin ahayd waa laba marka xog ama macluuma oo aad muhiim u ah afartan markuu nabigeena gaaray calayhi salaatu salaam rasuulnimada ayaa la bilaabatay rasuul baa laga dhigay tan labaadna maalinta ayada waxay ahayd maalin isniin ah saxiixeynka waxaa ku sugan ibnu cabaas siduu nabigeena ka warina amaba siduu sheegi cabdullahi bn cabbaasa wuxuu leeyahay bucia rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam liarbaciina sana afartan sana markuu nabigeena gaaray ayaa la soo bixiyay calayhi salaatu wasalaam magaalada maka wuxuu ku sugnaa ayuu leeyahay saddex iyo toban sana saddex iyo tobankaa sana waa loo waxyoonay rasuulkeena sala allahu calayhi waali kadibna rasuulkeenna waxaa la faray inuu magaalada madiine u haajiro markaasuu toban sano nabigeenna magaalada madiine isagoo muhaajir ayuu joogay nabigeenna wuxuu dhintay ayuu leeyahay isagoo saddex iyo lixdan sano jira saxiixeynka ay ku sugan tahay cabdullahi bin cabaas ayaa warina saxaabo kalena way wariyeen macnaha isaga weeyaan marka nabigeenna in markii la soo saarayey uu afartan jir ahaa xadiidkaas ayaa ku cad mualifka amaba naadimkana alqaadi ibn abilcizna arrinka ayuu cabiraya tan labaadna maalinta isniinta ah in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la saaray waxay ku suganta fii saxiix muslim min xadiidi abi qataada alansaari radia allahu taala arda rasuulkeena waxaa laga weydiiyey maalinta isniinta uu soomi maxaad u soontaa nin reer baadiya weliba weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi daaka yowmu welidtu fiihi wa yowmu bucidtu aw unzila calaya fiih maalinta waa maalinta aan dhashay isniinta oo maalinta nabigeen u dhashay isniin bay sidoo kale waa maalinta lii soo saaray amaba qur-aanka liigu soo dejiyey saasuu nabigeen cadayna calayhi الsalaatu wasalaam marka naadimka markuu leeyahay wabcada caami arbaciina ursila fii yowmi اlاثnayn yaqiina fanqula labadaa xadiid oo midna saxiixaynku ku yeela midna imaam muslim uu soo saaray ayuu muxuu ahaa cuskanayaa oo arrinta iyadoo ku xaqiijinayaa raximah allah raxmatan waasica wa bacda caami arbaciina afartan sana markuu gaari kadib ayaa ursilaa la soo diray khayru khalqi illaahi sala allahu calayhi waali wasalam fii yowmi اlitnayn maalin isniin ah ay tahay in maalintaas maalin isniin ay ahayd afartan jirna uu nabigeenna gaaray calayhi الsalaatu wassalaam fanqula arrinka isaga guuri oo dadka gaarsii weeyaan ha ka baqin waa arrin sugan oo saxiixa weeyaan fii ramadaana aw rabiici اlawali wa suuratu iqra awal lmunazali fii ramadaana bisha ramadaan aw rabiici اlawali amaba bisha mawliid oo rabiiculawalka ah ayaa nabiga la soo diray calayhi الsalaatu wasalaam wa suuratu iqra suuratu iqrana ama suuratu calaqna awal اlmunazali qur-aanka suurad la soo dejiyey tii u horreysay ayay ahayd weeyaan inta wuxuu kaga hadlaa imaamka wuxuu sii xoojinayaa arrinkii isaga ahaa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xilligii la soo saaray laba arrimood waan ka dhacnay waa muttafaq hadal ma lahan laakiin aran arrin yar oo khilaaf uu ku jira ayuu taabanayaa oo ah nabigeenna calayhi الsalatu slam markii la soo saarayey ma bisha ramadaan bay ahayd mise waxay ahayd bisha rabiiclawal ay ahayd labadaas arrimood ayuu soo saaray khilaaf ayaa ku sugan weeyaan inay ramadaan ahayd culimada qaar ayaa qabaan sidii mashhuurka laakiin ay rabiiclawalna ay ahayd ayaa mashhuura culimada qaar marka oo qaba in ay ramadaan ahayd waxay u deliishanayaan inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri qur maadaama awal munazal iyo risaalada nabiga la soo saaray alay slat ay isku xil lahaayeen in xiligaas ay ramadaan ay u deliishanaan laakiin culimada kale waxay kaga jawaabayaan rabiiclawalka qabo saas ma ahanoo soo dejinta ilaahay uu soo deji qur-aanka laylatulqadarka iyo ramadaanka waa markii laga soo dejiyo looxulmaxfuudka laga soo dejiyo beytulciza fi samaai dunya la keenay isagoo jimlaysan xilligaas ayaa lolojada ay ku jawaabeen marka ama ramadaan ha noqoto ama rabiicilah ha noqoto wax culays oo ku sugan haba yaraate ma lahan laakiin waxaa haabit oo sugan in markuu nabigeen afartan sano gaaray calayhi salaatu wasalaam risaalada loo soo dhiibay maalinta u horeysay oo iqra bismi rabbika aladii khalaqa lagu soo dejinayo oo waxyiga u imaanayna ay ahayd yowma alinayn intaas ayada waa ka dhacnay qaybta dambe imaamku wuxuu kaga hadlay ama qaadiga raximahullah wa suuratu iqra awal munazal qur-aanka waxaa la soo deji ama suurad la soo deji qur-aanka ilaahay waxaa u horeeyey oo nabiga lagu soo deji calayhi salaatsalaam suuratu iqra waa mashhuur xadiidkii aad taqaaneen oo cinda albukhaari min xadiidi ummina caaisha radia allahu taala ardaha ay caddayn jirtay awalu maa budia bihi min alwaxyi alru'ya asaadiqa oo dheera xadiidka dheera waxaa ku sugnaa nabigeenna calayhi salaat slaam isagoo muxuu aha qaari xiro ku jira in uu jibriil u yimid kadibna uu yidhi iqra maa ana biqaari'in fa akhadanii faqaanii iqra maa ana biqaari'in yani xiwaarkii iyo wadahadalkii dheera oo dhex maray nabigeena sal allahu iyo jibriil iyo weliba nabiga in dhibaato la gaarsiiyey oo camajoojin iyo in isaga dhanba laisku burburiye la gaarsiiyey xaalad khatar u gaaray ilaa nafta u baqa kadibna ay u dambeysay khaatimadii noqotay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsana maa lam yaclam taas ayaa caddaynaysa marka in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wax qur-aan lagu soo dejiyey ama lagu soo dejiyey u horeysay suurat iqra marka wa suurat iqra awal almunazal sidaa weeyaan fii ramadaana bisha ramadaan aw rabiic alawal ama bisha rabiic alawal ayaa rasuulka la soo diray calayhi salaatu wasalaam wa suuratu iqra suuratu iqrana awal almunazali wax lagu soo dejiye ama qur lagu soo dejiye suuradii uga horeysay ayay ahayd weeyaan uma alwuduuءa wالsalaata callama nacam uma alwuduuءa wالsalaata callama jibriilu wahya rakcataani muxkama uma intaa kadib markii suuratu iqra lagu soo deji kadib uma intaa kadib callama wuxuu baray jibriilu jibriil wuxuu baray hu nabigu wuxuu baray calayhi الsalaatu wasalaam alwuduu'a oo mafcuulka muqadama weysada ayuu baray iwasalaad salaada ayuu baray wahiya salaadana rakcataani waa laba rakca oo muxkama ee la sugay ee sugan weyaan sidaa weyaan beydkan qaadigu wuxuu kaga hadla caleyh raxmat ullah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la soo diro rasuul laga dhigay oo suurata iqra lagu soo dejiyey waxaa ku xigay in la baray habka loo tukani iyo habka loo weyse qaadani ibnu isxaaq ayaa wuxuu warinayaa in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu jibriil u banbaxay kadibna uu yidhi kaali markaasuu garabkiisa amaba uu dhulkii ugu dhuftay nabar ilaa biyo ay ka burqadaan marka biyihi ay burqadeen ayaa kadibna jibriil ayaa weyse qaatay sida haddaan u weyse qaadanno ayuu weyse qaatay markaasuu yidhi aadna weyse qaado nabigu amar ku sii sida aan u weyse qaatay qaado sidii ayuu u qaatay kadibna markaasuu dujiyey oo salaaddii uu ka bixiyey sidaas ayuu warinayaa ibnu isxaaq marka halkaas ayaa marka u horreysayoo iyo waxaa la baray iyo weysadii intaa waxaa weheliyey marka wahiya rakcataani muxkama salaada marka nabiga la baray calayhi salaatu wasalaam waa salaadee habkay ahayd laba rakca ayay salaada ahayd duhurkii waa laba rakca casirkii waa laba rakca ma garatay cishihii waa laba rakca fajarkii waa laba rakca sidaa weeyaan salaada la baray saasay ahayd maxaa u daliil inay laba rakca ahayd waxaa u daliila ah. xadiid imaam muslim uu soo saaray min xadiidi ummina caaisha radia allahu taala an ardaha ayaa waxay leedahay ummuna caaisha furidat الsalaa furidat الsalaatu rakcatayni rakcatayni fi اlxadar nacam wsafar fauqirat salaatu الsafar faziida fi salaati اlxadar waxay leedahay salaadda waxaa la farad yeelay markii xadar la yahay oo la jooga oo negi la yahay iyo marka safarka la yahayba laba laba rakc ayaa la farad yeelay kadibna salaadii xadarka ahayd waa la kordhiyey oo laba labo kalaa lagu daray waa la kordhiyey maqhribkiina maxaa lagu daray mid baa lagu daray abcan faziida fi اlxadari wa uqirat salaatu safar salaada safarka ahna sideedii ayaa loo daayo duhur iyo casar iyo cisho min labaa laga dhigay maqhribki isaga waa iska caadigiisi salaada eh, fajarna wayba iska gaabnayd marka saddexdaa arimood ayuu imaamka tilmaamay ama qaadiga caleh raxmatullah kow in weysada nabigeen la baray calayhi salaat slam iqra marki lagu soo dejiy kadib tan in la baray salaaddii la baray salaadana ay ahayd laba ragca intaas ayuu imaamka ku caddeeyey arrinka isaga weeyaan uma intaa kadib callama wuxuu baray jibriilu jibriil wuxuu baray hu rasuulkeen wuxuu baray calayhi salaatu wasalaam alwuduu'a weysadii iyo wasalaata ayuu baray wa hiya salaadaana rakcataani laba rakca oo muxkama ee muxkamad ah ee la sugay weyaan nacam uma madat cishruuna yowma kaamila faramat اljina nujuumu haa'ila uma intaa kadib madat waxaa tagtay cishruuna labaatan yowma min yowmin ee maalin kaamila ay kaamilatan ee kaamil ah ayaa dhammaatay faramat اljinna jinni waxaa soo toogatay jinnigi waxaa soo toogtay nujuumun xidigo ayaa soo toogtay oo soo muxuu ahaa garaacay haaila ee waaweyn amaba cabsigelinayso hawl ay min alhawl sidaa weeyaan imaamka wuxuu kaga hadlayaa beytkan shan iyo labaatanaad in maalintii iqra lagu soo dejiyey rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam rasuul nebi ahna laga dhigay laga bilaabo maalintaad isniin ahayd labaatan maalmood markii ay dhammaatay kadib arrin aan aqoon iyo ogaal loo lahayn ayaa bilowday oo maxay tahay arrinta iyada ah reer jinni ayaa weerar lagu soo qaaday waxaa sugan cinda alimaam axmed iyo imaam tirmidi iyo kayrkoodba cabdullahi bin cabaas inuu yidhi jinniga waxay ahaan jireen kuwa samada kora oo kor aada koray aadi jireen riwaayo kalena waa iskorkor mxuu ah waa iskor fuuri jireen saasay iskor fuulayaan mid mid buu kor kasii fuuli hakada saasay isu fuulayaan kadibna waxyiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xukumay ayay soo dafayaan kelima hal kelimo ayay soo dafayaan markaasay kelimada ayaad waxay ku darayaan sagaal kelimoo kale riwaayadna sagaashan iyo sagaal kelima ay ku darayaan oo been halka kelima runtahid waxay ku darayaan sagaal kelimo ama sagaashan iyo sagaal kelima waa laba riwaayadood marka xaalkooda saasuu ahaa iyadoo xaalkooda ay saa tahay ayagana waxay usii diri jireen marka qolyahan kuhanada ah kitaab gabalwayaalka iyo qolyahan tafaafulowga iyo qolyahan kale oo sixroolayaalka iyo kuwaas ay u gudbin jireen kun beenood ay sheegayaan boqol beenood ay sheegayaan sagaal beenood ay sheegayaan halkii runta ay sheegeen ayaa dadka ay kaga daba dhacayaan sagaashan iyo sagaalkaas beenood ay sheegeenna cid dhegajalo qusinay ma lahan xaaladoodii ayagoy saas tahay ayaa marka waxaa ku bilowday marka iskorkoranay samada xaggeed aadaan in xidiga iyo dambaabura iyo dhuxula lagu soo diro oo la guba arrinka asaga aha marka xaalad khataray ku noqotay wixii ay heli jireen soo xadi jireen dhan ayaa ka go'ay markay xaaladda noocaa noqotay ibliis ayaa loo laabtay mid ogaada ibliis ilaa maanta la jooga wuu nool yahay abuna aadam ninkii jannada ka soo saaray oo ibliis ahaa allaciin weli wuu nool yahay la socda badda bartamaheeda ayuu muxuu ahaa amar ka soo bixiyaa oo halkaasoo ciidamo ka soo diraa wax alla wixii tabar imaaro loo waayo iyo ciddii muxuua hanuun laga kari waayo oo in la baadiyeeyo la damca habkii lagu baadiyayn lahaa isagaa loola noqoni ibliisaa loo noqday marka waaa l ibliisow dhibkaasaa dhacay bal tala keen tala keen markaasaa wuxuu yidhi adduunka dhex saaqa oo dhulka dhanmana wixii muxuu ahay soo kordhay oo sabab u noqday in dhibkaas uuna qabsada soo ogaada marka waxaa dhacday in uu diray dad aad u badan waxay ogaadeen marka oy la kulmeen rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam oo laba buuro dhexdooda oo maka ku taalo qur-aan ku akhrina oo kalaamka la didina ayay arkeen arrinkay u gudbiyeen markaasuu yidhi kaas weeyaan kaas ayaa sabab u noqday in annaga iyo samadina la kala xiro marka arrinkaas waa nooca weeyaanoo horaan jinniga saasay ahaan jireen markii dambana cirki iyo ayagii dhexdooda ayaa difaac la dhigay uma intaa kadib madad waxaa dhammaatay cishruuna yowman labaatan maalmood kaamila ee kaamil faramat waxaad toogatay ama soo tuurtay ku soo tuurtay aljinna nujuumun ayaa soo toogatay xidiga haa'ila ee waxaa weeyaan aad u cabsigelinayso oo muxuu ahaa culays badan oo khatar ah weeyaan sidaa weeyaan waad garanaysaan xadiidk aayad qur ahayd uu rabbi subxaana wa tacala kaga warramay qolyahan jinniga wa anna lamasna asamaaa fawajadnaaha muli'at xarasan shadiida wa shuhuuban waardiye u daran iyo waxaa weeyaan shuhub iyo dambaaburo ayaan muxuu la kulannay oo na soo tuurayso meesha naga celinayso uma dacaa fii arbaci اlacwaami biاlamri jahrata ila اlislaami uma intaa kadib dacaa wuxuu ugu yeeray wuxuu u yeeray rasuulka salى اllahu alيه waslem jahratan si bacwaan ahoo cad si bannaanka taallo ayuu ugu yeeray biاlmri ila اlislaami islaamnimada biاlmri bisababi اlamri amarka la fari sababtii fii arbaci alcawaami ay fii raabici alcawaami sanadkii afraad ayuu islaamnimadii si toos ah ayuu nabiga bannaanka usoo dhigtay calayhi الsalaatu wasalaam beytkan wuxuu ka hadlayaa addacwa aljahriya nabigeena calayhi salaat slaam saddexdii sanoo hore dacwo loo yaqaano addacwa siriya ayuu waday oo maxay tahay inuu xabadxabad dadku ugaarsado ood waxaa umunaa khadiijo ay rumayso eh, cali bn abi aalib oo wiilkii ilmaadeerka ah ahaayeenoo isaga gurigiis ku nool uu rumeeyo sida abubakar inuu rumeeyo radia taala anhu a in sida abubakar uu rag badan uu zubayr iyo alxa eh, ay ka uu soo iyo cabdiraxmaan bin cawf uu soo muslimiyo tartiib tartiib daarularqam guri la yihahdo in halkaa lagu kulmo oo waxaa weeyaan tartiib tartiib islaamnimadii loo faafiyo si qarsoodi ah kadibna markay saddex sano dhammaatay qaarna waxay afar sano ahayd laakiin saddexdaasaa loo badan yahay markii saddex sano ay dhammaatay ayaa nabigeen waxaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wa andir cashiirataka alaqrabiin waxaa kaloo lagu soo dejiyey fastac bimaa tu'maru wa acrid can ilmushrikiin markii lagu soo dejiyey nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu koray u fuulay asafa buurta safa buurta yura hadda sacyiga bayna asafa walmaro la mara oo hadda la baabi'iyo muraayadaha iyo laga dhisay buur weyn ay ahayd buurtaasoo koray ayada iyo beytna ay kala go'naayeen kacbada ay kala go'naayeen oo dhismaha noocan ma jirin markaasuu dhawaaqay yaa bani cadiy ree bani cadiyow bani fihr ree bani fihriyow wahaakada dhawaaq jilib jilib inuu ugu dhawaaqa ayuu nabigeena bilaabay ala sl afarta iyo tobankii jirib oo quraysh ay ka koobnayd ayaa mid walba magaciisu u dhawaaqay waliba si colcolaad ah iyo qayladhan ah markaasa jig waa lasugu yimid xataa dadkii yimid waxaa ka mid noqday abulahab oo adeerkii ahaa kadibna markaasaa wuxuu yidhi war haddii aan idin dhaha qurayshay buurtan dusheeda ciidan huwan ah oo idin baabi'in raba ayaa idinku soo wajahan miga dhegaysan lahaydeen markaasay yidhahdeen ha waxaanan run ahayn kugumaba naqaano run baan kugu naqaana wax been ahba weligeen kaamaan maqlin markaasaa wuxuu yidhi innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan digniin inkaga ahay oon diga idinkaga ahay cadaab aad u daran oo alla xaggii ka imaanay ama ka imaadi haddii aadan tawxiidka qaadanin ayaan digniin inkaga ahay weliba wuxuu sameeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu dhawaaqay war qurayshay ilahi waxba idinkagama tari karo bani eh, eh, muxuu ahaa bani cabdilmualibow alla waxa idinkagama qaban kara ilaa uu soo gaara gabadhiisa faatima maalkayga waxaa rabta i weydiiso laakiin ilaahay waxba kaagama qaban kara agtiisa ilaahay rumey dhammaantood uu wada dhawaaqa nabigeena calayhi salatu salaam markaasa abulahab ayaa dhawaaqay wuxuu yidhi alihaada jamactana taban laka alihaada jamactana halaagha kuu sugnaadee ma waxaan aan macnaha lahayn atolkii iyo umadi iyo qabiilkii o dhan usoo logeysa maanta oda dhawaaqaysay isagayaa waxaa noqday qofu horreeyey oo nabigan mucaarada calayhi salaatu wasalaam kadibna abaalkiis wuxuu noqday in rabbigan subxaana wa tacaala suurad aan wada naqaano ilaa qiyaama saacan la aqooni doono ummadda nebi maxamed dhammaantood soo wada martay in lagu naclado lagu habaaro tabat yadaa abii lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atu xamaalata alxatab fii jiidaa xablu min masad waxaan la yaabay oo dhaad runtu ula yaabay qofka haweenayda xun dhibka ay u geysanaysa ragga qaar oo ahlu siyarka waxay leeyihiin oo hadda igu cusubaan aad ula yaabay abulahab abulahab nin aad xun ma ahayn inuu aad berigii hore intuusan dee beladan ay ku dhiciraan ka hadlaya belada hadda ay ku dhacda haddee xumaan waa dhaaftataan moogta inta ay beladaa ku dhicin nin xun ma ahayn waxaa daliil u ah inuusan nin xun ahayn nabigeenna calayhi salaat salaam markuu dhashay farxaddii uu farxay yuu xuray yaa wuxuu xureeyey addoontii u soo sheegtay ayuu muxuua xureeyey oona nuujisay waatee huwaybiya alaslamiya huwayba alaslamiya ayuu muxuu ahaa nabiganayuu abulahab xureeyey laakiin wuxuu leeyahay haweenaydiisa waxay ahayd umu jamiil binti xarb haweenay xun oo tabi xun oo cuqdad badan oo carab xun oo aad iyo aad u liidan iyada ayaa sanqaadsiisay oo baladaa ku rida ayuu leeyahay saasay leeyihiin ma garata lidaalika rabbigan wa tacaala markuu isaga sheegay iyada xataa waa ka dabagey wamra'atuhu xamaalat alxaabi fii jiidiha xablun min masad marka haweeney xun qofka waxaa weyaan inuu iska ilaaliyo waa muhiim waa khatar lidaalika markuu nabigeen alayh salaa slam fadfar bidaati اdiin taribit yadaak haddii aad xaas guursanayso dumarka maadaama afar loo guursada ay ka mid tahay limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha fadfur bidaati diin tarbiyat yadaak markuu nabig sal la alay slam midda diinta lah ku dheg haddii aad samayn weydana gacmaha dhulka ayaaay ku dhacayaan oo waxaa weeyaan waxaad noqonaysaa nin khasaaray markuu leeyahay waa wax cad weeyaan lidaalika waxaad arkaysaa nin akhyaar ah wuxuu ku leey gabar qurux badan oo arkaya oon laakiin diin lahayn oo isku toosnayn oo codiga dheer ah oo afguduud ah markaasuu le quraxdan u guursani laakiin ijaabka iyo khayrka iyo diinta waan kusoo dabaali markii dambe waxaad arkaysaa isagoo make ab marsaday xaqiiqatan isagoo make ab marsaday arkaysaa khalaas iska dhaaf wax kale dhana laisu raacay dhana loo batay ma garateen marka baabka isaga ah allah naga dhowra waaya abu marka saasay ahayd marka jahri bidacwa saasay ahayd jahr biaddacwa xilligaasay ahayd uma intaa kadib dacaa nabigu wuxuu u yeeray muxuu ahaa jahratan si bannaanka yeela si jahro ah oo banaan bannaan ool ah ila alislaami islaamnimada ayuu ugu yeehay quraysh iyo dadkii biاlamri bisababi اlamri amarka rabbigan xaggii ugu yimid sababtii ayuuna ugu yeehay fii arbaci اlacwaami ay fii raabici اlacwaami sanadkii afraad markii nabiga laga dhigay calayh salat slaam ayuu nabigeen intuu safa fuulay islaamnimadii si cad oo bacwaan ah dadka ugu yeehay weeyaan waraabicu min الnisa waثna cashar min الrijaali صaxbi kulu qad hajar ilى bilaadi اlxubshi fii khamisi caam wa fiihi caduu uma caduu laa malaam labadan beyd waxaa weeyaan waa alhijra اlأuulى ilى اlxabasha waa hijradii koobaad oo saxaabada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ay u haajiraan dalka loo aqooni jiray alxabasha haddana waxaa loo wada yaqaanaa mandiqadaas annaga aan degna xataa soomaalida ay degto iyo qaybta hadda etoobiya loo yaqaano iyo qaybta eritereya loo yaqaana mandiqadaasoo laisku daray ayaa waxaa la lihi jiray ardulxabasha halkaasaa la lihi jiray saa ula socda xitaa mandiqada aan deganno soomaalida hadda ardulxabasha ayaa la dhihi jiray ya zaylac iyo mandiqadaas intaasoo dhan ardulxabasha laisku dhihi jiray marka wuxuu leeyahay waraabicun ay wa arbacatun weeyaan wa arbacatun afar oo min annisaa dumar ah iyo wahnaa cashar toban iyo laba oo min alrijaali rag asaxbi ee saxaabadii ah kullun dhammaantood oo lix iyo tobanka ah qad hajara wuu haajiray intuu u haajiray ilaa bilaadi alxubshi dalka abashada dalka xabashada ayay u haajireen ama kulligaas u haajiray fii khamisi caamin fii khamisi caamin sanadka shanaad ayay u haajireen weeyaan wa fiihi sanadkaa shanaad laftirkiisa ayay caaduu soo laabteenoo waxay ka soo laabteen ardulxabashkii ay ka soo laabteen uma kadibna caaduu ardalxabashaday u laabteen laa malaama eedna ayna jirin laa malaama eedna ma jirto ayadoo eed jirin oon la eedaynin ay mar labaad u laabteen hijrada xabasho loo haajiray sababta maxay ahayd sababta waxay ahayd markuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu bannaanka la istaagay islaamnimadii iyo towxiidkii iyo inuu dhaleeceeyo uu cambaareeyo asnaamtii ay caabudayeen nimankii reer quraysheed sidii nabi ibraahim calayhi salatu slam uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah falaa tacqiluuna sidaas oo kale ayuu bannaanka ceeboodii soo dhigay inay waxba ay taraynin oo wax haba yaraatee dheef oy leeyihin ayna jirin oo in ilaahay la barbardhiga aynan mudnayn markuu caddeeyey ayaa isagii laguma dhici karo maxaa yeelay waxaa difaaci adeerkii abu aalib ayaa u taagan oo cid xataa xaggiisaa u eegi karta aan la arkin cid u dhuumato waa laakiin dad waxaa jiray saxaabada ka mid ah, oo tabar darna oo qabaa'ishoodii ay meesha ay ku xoog badnayn qaarna waxaa weeyaan ilma adeertoodiiya dhibi ilan mogta markuu in adeerkaa ku dhibo yaad u dacwoodi khalaas cid kale ay ku dhibto waxaad leeda war ilma adeera iga qabta ninkaan mogta laakiin adeerka duu ku dhiba seed waa imtixaan dadki ayaga aha marka qayb ka ah ayaa waxay naf iyo door bideen inay xabasho aadaan oo najaashi ninka la jiray ay halkaas ay magangelya u doontaan hijradaas marka taqriiban waxay u dhigantaa maanta waxyaabahan ay dhahaan mangaliismxu mangali siyaasadeed may dhahan yacni qofka markii dalkiisa lagu dhibaatay uu ku noolaan waayo uu amni uu ka heli waayo inuu cararo oo dal kale uu naftiisa badbaado la doonta saas oo kale taqriiban inkastoo aad u kala duwan yihiin oo waxa loo haajira tan eh, diintii alala cararaya haddii ay diinta eh, alla eh, ka noqon lahaayeen horay unba muxuu ahaa dadkooda ay ka mid noqon lahaayeen marka laba iyo toban rag ah iyo afar dumar ah ayaa halkaas aaday sanadkii shanaad marka nabigeena ala sla sl soo saaray laga bilaabo ama sanadki hanaadoo nabigeena mark lasoo saaray sanadkii hanaad dhammaantoodna saaabada saxaaba ay ahaayeen raggii dumar iskugu jira halkaasay aadeen maay u aadeen waxay u aadeen ninka najaashiga ayaa wuxuu ahaa boqor caadil ah laa yudlamu cindahu axad agtiisa cid lagu dulmina ma ayna jirin qof lagu badulmi jirin agtiisa weyaan halkaasay tageen markay muddo yar joogeen oy dhowr bilood joogeen ayaa waxaa dhacday in lis soo gaarsiiyey ama brobagando aad soo gaaray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam diintii uu la imaado islaamnimadii waa la wada qaatay oo niminka reer qureysheedoo dhan way qaateen qise waxaa jirta mawduuca ah. alqaraaniiq la yidhaahdo waannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa hawa wamaa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa ayaa waxay leeyihiin in israa'iiliyaadkay ka mid tahay waxyaabahan lasoo noqliyo <laughs> imtixaanka lasoo noqliyay ka mid tahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ku akhriyey wuxuu ku akhrinayaa niminka reer qureysheed madaxdoodii markaas carabkiisa wuxuu shayطaan ku rida ay leeyihiin tilka alqaraaniiqu اlculaa wa ina shafaacatahuna laturtaja xaashaha inuu saa yidhaahdo abadan mausan dhihin laakiin waa waxay sheegeen markuu ka hadlay afara'aytum اllaata wاlcuza wamanaata ahaaliثaة اlأkhra meeshaasaa marka waxay leeyihin qaraaniiqdaas kusoo tuuray carabka nabiga ay ku dhacday kadibna khalaas hal mar ay wada sujuudeen qolyihii oo waxay yidhahdeen khalaas waaba de isku dhinaan aadnayba laakiin wax jira ma arrinta iyada waa baail wa makduub wax ka jira habeerata lama arka weyaan laakiin waxaa soo gaaratay in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la rumeeyey ishaaco noocaas gaartay raggii muhaajiriinta way soo noqdeen markay magaalada afkeeda joogaan maka ayaa waxay ogaadeen wx ila waba ka jiro oo saxaabadii dhibki dhib ka badan xataa lagu hayo qaar marka way noqdeen meeshay ku laabteen qaarna way soo galeen magaaladii dadkii soo galay oo soo laabtay waxaa ka mid ah bin zamca um اlmuminiin oo nabiga xaaskiisa noqotay marka dambe radia allahu ta anu ardaha oon qisada u tegi doono insha allahu tabarak wa tacaala saas weeyaan waraabicun ay arbacun afar oo min annisaa dumar ah iyo waثna cashara toban iyo laba oo min arijaali rag ah aلصaxbi ee saxaabada rasuulkeenna sal اla slm kulun dhammaantood qad hajara wuxuu u haajiray ilaa bilaadi اlxubshi dalka xabasha ayay u haajireen weeyaan fii khamisi caamin sanadka shanaad wa fiihi sanadkaa shanaad gudihiisa ayay caadu u soo laabteen oy maka u soo laabteen uma kadibna aadu way noqdeen markay ogaadeen inay xaqiiqo ahayn inay reer maka islaameen laama laama mana ku eedaysna oo diintoodii naftoodii dib ula laabteen oy muxuu ahay badbaado la doonteen weeyaan waaye beydka sagaal iyo labaatanaad beyd sagaal iyo labaatanaad alaaatun hum waamaanuuna وmacahum jamacaة xatى kamul wahuna caشhr وثamaanin ثuma qad aslama fi الsaadisi xamزaة الأsad halkan wuxuu kaga hadlayaa alhijra الثaaniya hijrada labaad hijrada labaad waa sanadkii shanaad laftirkiisi ay dhacday isna sanadkii shanaad laftirkiisii qaybtiisa dambe ayay dhacday dhibki uu sii batay raggii xagga tagay dumarka xagga tagayna badbaado iyo amni ay ku heleen inay rabbiga subxana wa tacala si sahlan oon dhib lahan ku caabudaan arrinkaa marka ay dhacday marka waxay noqotay in saxaabadii kaleo la dhibaataynay ayagana ay u haajiraan oy aadaan alxabasha cinda alnajaashi almalik aladii laa yudlamu cindahu axad inay aadaan alaaatun hum iyaga oo hijrada labaad u baxay hum ayaga alaaatun waamaanuuna waa saddex iyo siddeetan rajulan min rajul ee rag ah. wa macahum waxaa la jiray oo dumar ah kamula ilaa uu ka kaamil noqday boqolka gaaraan dumarka kooxda ahaana cashru waamaanin cashru waa toban iyo waamaanin sideed uma intaa kadib qad aslama waxaa islaamay fi saadisi sanadkii lixaad xamzatu xamza alasad ee libaaxa ahaa marka uma qad aslamadaas qaybta dambe waxaan raacin insha allah abyaabta dambe an raacin doonaa wuxuu leeyahay naadimka raximah raggii eh, u baxay hijradii labaad waxay ahaayeen saddex iyo siddeetan rag ah. waxaa la jiray koox dumar ah oo boqolka dhammaystirtay waxayna ahaayeen ayuu leeyahay siddeetan iyo eh, toban iyo sideed ayay ahaayeen toban marka siddeetan iyo saddex markii lagu daro toban iyo sideed meeqay noqonayaan boqol iyo kow boqol iyo kow ayay noqonayaan riwaayaad siyarta qaar waxay leeyihiin sideetan bay ahaayeen waana mxuu aha xasan ayaana laga dhigay adi sideetan iyo agaarkeed inay ahaayeen haddii ay boqol ahaayeen iyo haddii ay sideetan ahaayeen wax haba yaraatay xugun ah oo isbedel uu imaana lama arko weyaan maxaa yeelay in mar labaad la haajiray oo xabasho la aaday oo badbaado diineed iyo mid nafeedda la doontay oo saxaabadii ay sideetan iyo wixii ka kor ay ahaayeen qaybtan eh, dambe qaybta horena ay toban iyo lix ahaayeen waa biyo kama dhibcaan ama boqol ha gaareen iyo kow ama siddeetan iyo agaarkeed ha noqdeena wax farqi ma lahan weyaan in boqolkaa loo tagay oo halkaa waxaa weeyaan badbaado lagu helayna waa waxcad waxaana dul istaagaya marka wax yar siddeetan iyo saddexda ragga ahaa iyo toban iyo siddeedda dumarka ahaa iyo intii ka sii markii ay magaaladii iyo dalkii xabasho tageen oo najaashi u aad u soo dhoweeyey oy meeshii karaamo iyo wanaag iyo nolol fiican ku noolaadeen nimankii reer qureysheed laba arrimood isku dareen tan koobaad in cid alla cidda haajirayso magaalada ka baxayso ay u diidaan hijrada oy go'doomiyaan oo dadkii muslimiinta ahaa dhammaan laga wada qabta waardiye oo cid bixi kartaan laakiin xitaa kuwan dambe yaa allahu ay ku baxeen ilahay unbaa badbaadiy subxana wa tacaala waxaa laga daba diro ciidan sidii fircawn markii ay reer bani israa'iil ay baxsadeen uu ciidan ugu dabadiray saasoo kale ciidan ugu dabadireen doontii oo dhaqaaqdiyo badda un bartamaheeda sii maraysa arkeen ee looma ogolaadeen waxay dhhn marka kuwaan waan celinaye qodobka labaad aan la imaadna oo kuwaasaan soo cishanna hadiyooyin aad u badan ayaa rag wafdi ah uu hoggaan u ahay alcamr bn caas radia allahu taala ardaha intuusan islaamin ka hore ayaa waxaa loo qaaday ninka najaashi ahaa weliba najaashi intaan la gaarin raggii gacanyaryhiisa aha gacanyaryaalkiisa ahaa iyo wasaaradiisii iyo raggii mxuu ahaa isaga ka hooseeyey xaashiyadii ayaa la wada dharjiyey oo mid walba waxaa la yidhi hawshaan ayaan wadanaa najaashi ayaan u tegi rabnaa adiga marka xoogahaada waa kuwa najaashi hadiyadiisa gooniyaan u wadnaa marka wax aan wadanno hore un mxua ka taageero dhammaantiin waay sidii lagu ballamay najaashi ay u tageen hadiyadii ay u geeyeen waxay yidhahdeen najaashiyo waxaan erga kaaga nahay ilmo annaga aan dhalnay oo nagu caasigaroobay oo aabbayaalkood diintooda ka tagay oo cay iyo aflagaada la soo istaagay oo muxuu ahaa duurgal noqday inaad noo soo celiso adigana dee xiriir fiican baa naga dhexeeyo saasuu ay ku yidhaahdeen markaasaa najaashi nin xakiim ayuu ahaaye ayaga ayuu yeeray ayagii ayuu u yeeray saxaabadii waxaa hogaaminaa jacfar ayaar jacfar ibn abi aalib ayaa hogaan ah markaasaa wuxuu yidhi war waxa raggan ay sheeganaan inaad niman muxuu ahaa tihiin seeragoys ah. <laughs> oo waxaa weeyaan eh, baxsad ah, oo tolkii ay ka dhasheen iyo qabiilkoodii xumaan uga soo tagay oo baxsad burcada ah, inaad tihiin maxaa ka jira jacfar ayaa afka furtay radia allahu taala ardah oo looyar iyo difaac u noqday iyo wakiil u noqday markaasuu yidhi boqorow annaga waxaan ahaynay dad jaahiliyad ku sugan kaannaga xoogga badan wuxuu cuni jiray kan tabardarna xoolihiisa ilaahay ayaan shirki u samayn jirnay dhagxaan annaga aan qorannay iyo geedo aan qorannay ayaan caabudi jirnay raximkaan goyn jirnay ribadaan cuni jirani zinadaan la imaan jirnay xumaanoo dhan ayaa suukan imaaday annagoo xaalka nagoo nocaas u yahay oon isku toosnayn ayaa ilaahay wuxuu noo soo diray subxaana wa tacaala nebi aan nasabkiisa iyo nasligiisa naqaanno markaasuu noola imaaday tawxiid salaad iyo khayr raxim xariirin naxariis dulmi la'aan wanaagu noola imaaday waan rumaynay waana raacnay kadibna tolkanaga ay arrinkaas aqoonsaday arrinka ayay dhibsadeen dhibaata ay noo geysteen naftanaga ay dhibaato u geysteen xoolahanaga ay dhibaato geysteen kadibna waan soo baxsannayoo waxaan noola sheegay inaad boqor agtiisa aan dadka lagu dulmayna aad tahay noola sheegay saasaan ku nimid saasuu ku yidhi marka waxaan rabnaa inaana la dulminin oo baxsad waxaan ka nahay dulmi iyo cadaabe ulmiga asaga ahaa aanan noola gacangelinin markaasaa wuxuu yidhi u celiya hadiyadoodii ha loo celiyo waxaba yaraataan idiin dhiibaa ma jiro ee taga wuu fiijiyey waa taqaanaa mogta xeeladda markaasaa yidhaahdeen bal dhan kale aan ugu keenno dhan kalena aan ugu keenna maadaama tan ay socon weydey baabuurka marka mar dalacadda la saara mogta waxaa la geeya marshada marsho culus ayaa la geliyaa hadduu afar ku jiray uu ku socon waayo laba waxaa lagu dayaa muxuu ahaa saddex hadduu saddex ku socon waaya laba hadduu laba ku socon waayo hal ayaa la geliya hadduu hal ku socon waayo maxaa la samayn allahu naxariisto dhagax u raadi wayaan marka lagu celiyo marka marshada u dambey soo koobaaday marka ay geliyeen oo waxay yidhaahdeen boqorow niminkan maryan iyo ciise waxay ka sheegaan miyaa taqaanaa weliba khaasatan ciise maxay leeyihiin wa way caynayaano way aflagaydiyaan addoon xuno waa ay oo hakada kadibna waa loo yeeray raggii mar labaad mogta rajaashi waxaa laga taabtay hawshiisii laga taabtay nebigiisii ayaa la taabtay nasaaradana saad ogsoontihiin laba kooxood waa weligoodba laba kooxood ahaan jireen ilaa haddeertaan maanta la jooga nasaaro waxaa jirta aaminsan inuu nabi ciise nabi ilaaha yahay cilada haysata waxay tahay uu nabi maxamed ay usoo gudbaynin halkaasaa balada ay u fadhidaa calayhi salaatu wasalaam qaarna waxay aaminsan inuu mxuu ahay ilaahay wiilkiisa yahay waqaalat الnasaara almasiix bn اllah najaashi marka waxay leeyihiin wuxuu ahaa kuwa aaminsan inuu nabi ilaahay yahay oo addoon ilaahay uu yahay oo rasuul ilaahay inuu yahay aaminsan ayuu ka mid ahaa ee ma ahayn kuwa aaminsan inuu yahay ibnullahi inuu yahy ma aaminsanin marka kadibna jacfar raggiisa loo yeeray bal ka warramaa la yidhi seed u aragtaan ciise markaasaa waxay yidhaheen cabdullah wa rasuuluhu wa kalimatu alqaaha ilaa maryama ruuxu minhu markaas suuratu maryam ay dabada qabteen aaha muxuu ahaa suurat nacam ay dabada qabteen maryam suuratu maryam akhriyan kaafhaya cayn saad kaafhaya marka alcumuum arrintii dhabta ahayd oo nabi ciise u ahaa ayay marka muxuu ahaa qur-aankii ilaahay subxana wa tacaala ay maqashiiyeen markaasaa wuxuu yidhi intuu qori soo qaatay ayaa wuxuu yidhi nimankan waxay ii sheegeen ama ay rumaysan yihiin iyo ciise diinta uu la imaaday ama xaaladiisa uu yahay intaas uma dhexayso haba yaraa xataa xariiq uma dhexayso waa isku mid markaasaa wuxuu yidhi dalkayga nabad ku jooga cid idin taaban karta ama cid xaggiinna eegi kartana ma jirta adinkana wuxuu yidhi haye hala guura la laabta hadiyaddiini wixiin la guura nimankan sidiiyaa marka ay raggi ay halkaas ku noolaayeen oo wanaag ay ku joogeen hijrada labaad taasay ahayd wa tiscin sagaal oo min sini risaalatihi alaaatun hum ayaga oo hijra alhijra aaniya alxabasha aaday waxay ahaayeen hum ayaga alaaatun waamaanuun saddex iyo sideetan rajul ay min rajul ee rag ay ahaayeen wa macahum waxaa la jira jamaacatun koox oo dumar ah xataa kamula ilaa uu ka kaamil noqday boqol ka gaaran weeyaan wahunna kooxdaas dumarka ahna waxay ahaayeen cashrun waamaanin toban iyo sideed ayay ahaayeen uma kadib intaas marka waaa ku dhamaatay waxaa ku dhammaatay alhijra ahaaniya uma qad aslama fi saadisi xamsa اlasad uma intaa kadib qad aslama waxaa islaamay fi saadisi sanadka lixaad xamsatu ayaa islaamay alasad ee libaaxa ku tilmaanaa geesinimada iyo shahminimada iyo ragnimada iyo ninkarmeednimada libaaxoo kale ahaa ayaa waxaa weeyaan islaame weeyaan xamza islaamitaankiisa waxaa daba yeelay sayid cumar ibn khaaab radi allah anu islaamitaankiisii sanadkaas marka waxaa u soo go'ay muslimiinta rag aad u culusaa usoo go'ay xaggooda soo oo gaaladii ka soo go'ay xamze wuxuu ah ragga ugu dardaran cumar cumar wuxuu ah ragga ugu dardaran oo muslimiinta aad u dhibaateeya intuusan islaamin ka hore nin geesi ah oo laf weyn oo runtii tolkiisa waxay aaminsan yihiinna aad iyo aad u qadariya ayuu ahaa aad u qiimeeya cid alle ciddii marka hawsha ayada ka yara bixi maagto seeftaa saarnayd ama dharbaaxdaa saarnayd marka aad buu u dhibi jiray sanadkaas marka ilahay wuxuu ku karamay nabigeena calayhi salat salaam in xamzana uu soo islaamo adeerkii ah oo cumar u dhigmo geesinimada iyo dadnimada iyo waxaa weeyaan awoodda u dhigmo inuu soo islaamo sababta waxay leeyihiin nabigeena calayhi salaat salaam isagoo masjidka xaraamka gala ayaa abujahal baa ka hor yimid markaasuu cay miisay si aan inaba caadihan u cay xamzo oo ugaar ka imaaday oo faraskiisa iyo warankiisa iyo wato iyo seeftiisa ayaa gabar ayaa ka hor timid markaasuu tir halkanaad iska ugaar iyo hawla ku maqan tahay wiilka adeerku ahaydna maanta inta la qabtay ninkii abujahal ahaa ayaa maanta caay ti ay ahayd u miisay oo ummaddii ku hor ceebeeyey oo karaamada ka dhigay adna markaas iska dhigaysaa nin qiimo leh markaasuu maba istaaginba orod ayuu soo deeyey abujahal oo naadigii dhex fadhiyo oo tolkii dhex fadhiya camr ibnu shaam baa dhihi jiray ayuu u yimid markaasuu yidhi waryaa ma wiilkan adeer ku ahay ayaad caayaysaa anoo weliba ku diina isaga anoo muslim ah aad maanta wiilkaan adeer ku ahaad caynaysaa markaasu wuxuu la soo baxay qaasadii leebka lagu tuuraaye ama faraarta lagu tuuraaye markaasuu halkaas kaga sii day dhac ilaa dhiigga muxuu ahay dhan walba uu fakado marka niminka uu ka dhashay abujahal camr bn hishaam waxay damceen inay xamse xaggiisa aadaan markaasuu yiri iska daaya ragga moog tahay sideedaba ragga ugaasyada ah oo muxuu ahaa eh, qabaaisha nabadoonnada ah wax badan bay xeerinaan soo ma ogdiin yacni wuxuu ogsoon yahay wiilkan waa reer quraysh waa bani haashim waa carab nimanka ugu qiimaha badan isagoo waxba geysanin ayu caay u miisay marka ninkan eh, adeerka ah inuu ka qiiroona ood ka xumaana jeeda haddii marka ayaga ay gacan qaadaanna bani haashimna de ina istaagayn gacan la qaada ogsoon yahay xaaladda marka waxaa dhacaysa qooro badan iyo muxuu ahaa dhuunan badan iyo madax badan ayaa xagga kudhici moogta markaasuu yidhi iska daayo xamse saasuu ku soo islaamay radia taala sayid cumarna sidaas kale isna qiso noocaas dheer oo hadda aanaad usii wadi karin waqtiga awgii ayuu kusoo islaamay sanadkaas marka waxay noqotay sanad ay muslimiinta ay xogahoo yar nafisaan ay noqotay weeyaan waaya wabacda tiscin sagaal kadib wabacda tiscin min sini risaalatihi mata abu aalibin duu kafaalatihi wabacdahu khadiijatu twufiyat min bacdi ayaamin alaaatin madat wabacda tiscin sagaal kadib oo min sini risaalatihi sanadihii risaaladiisa ka mid ah markii sanadihii isagaa rasuulka laga dhigay sanadkii sagaalaad kadib ayuu maata dhintay abu aalib abu aalib dhintay duu kafaalatihi khidmadiisa iyo xanaanadiisa kii uu saaxiibka ahaa wa bacdahu abu aalib gadaashiina tuufiyat waxaa geeriyootay khadiijatu khadiijo ayaa la oofsaday min bacdi ayaamin ayaamo gadaasheed iyo maalmo gadaashood alaaatan iyo saddex eemada tagtay wuxuu kaga hadlayaa mualifka raimahullah amaba naadimka raximah ullah raxmatan waasica sanadkii sagaalaad markuu dhammaaday oo tobanaadkii la galay cala araajix la galay ayaa waxaa geeriyooday abu aalib waa ninkaad ogeydeen oo nabiga calaih sla slam difaaci jiray oo tolka iyo garabka u ahaa oo cid xaggiisa eegi karta aan la arkin nabigeena calayhi salaatu salaam wax dhibaato ahoo la taaban kara looma geysanin ilaa uu abu aalib ka dhinto markii carab ay ku dhiiradeen oo dhibaatada loo geystay oo xumaano badan la mariyey waxay ahayd markuu adeerkii abu aalib dhintay abu aalib wuxuu ahay ninka karaamada badan ugu sharafta badan ugu dhaqaalaha badan ugu naxariista badan ugu aftahansan looga qadarin badan yahay carab xilligaas niminka reer quraysha dhexdooda abu jahal wuxuu soo imaanay martabooyinka dambe ayuu imaanay nin ka dambeeyey wix xaj u iyo howlaha howlahoodana iyo adeegoodana isagaa u taagnaa marka wuxuu leeyahay markuu nabigeenna sagaal sano dhammaysta kadib xilligii la soo saaray laga bilaabo sagaal sano ay dhammaatay ayaa waxaa geeriyooday abu aalib waxaa ka dembeeyey oo saddex maalmood bas ah ka dembeeyey ummuna khadiija wa zawjuhu alxaniin wasiiratuhu yacni hooyadii oo kale ay iyadna ka way dhimaatay saddex maalmood ay ka dambaysay qaar waxay leeyihin maya riwaayaad qaar waxay leeyihiin taariikhiga ama siyarta ah waxay leeyihiin waxay ka dambaysay laba bilood qaar waxay leeyihin way ka horraysay laakiin sida eh, mashhuurka ah saddex maalmood ay ka dambaysay lidaalika sanadka asaga waxaa loo yaqaanaa caamu اlxusni wa bacda tisci min sini risaalatihi waxaa weeyaan waa caamu اlxusni waa sanadka murugada oo nabigana alah slat sla murug o dhan ay iskugu tagtay adeerkiisaa ka dhintay horan waa markuu yaraa aabihiisa ka dhintay agoon ayuu noqday oydiina waa ka dhimatay labada dhanba agoon buu ka noqday markuu toban sana rasuul ahaana ama sagaal sana markuu rasul sana tobanaadna sidoo kale yatiimnimo kale ku dhacday oo dacwadii ayaa ka agoontowday garab cid ugu noqota ayuu waayey nabigeena sala allahu alayhi wasalam labadii ugu xooga badnaa oo garbaha u ahaa labadiiba ilahay baa oofsaday subxana wa tacala lixikmatin araadaha allah wa bacda tiscin abu aalib marka waad garanaysaan iyo geeridiisii iyo qisadiisii waa qiso mashhuur ah oo nin walba anaga naga mid ah soo martay <clears throat> bukhaari muslimna ee ku taalla sida uu ku geeriyooday ibnu kaiir ayaa waxa weeyaan wax aad u badan arinta ayada kaga hadlay tafsiil badanna ka bixiyey waad garanaysaano nabigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu aaday abu aalib oo sakaraad ayuu tagay abu jahal iyo cabdullaahi ibnu umaya inuu hayaan filaya oo la jooga ayay ayuu u tagay isagoo xamaasaysan nabigeena sal slm weligiina dee islaanimo u bandhigi jiray markaasaa ku yidhi adeerow waxaa tidhahdaa hal kelima laa ilaaha illa allahu ii dhah waa kelimo ilaah qiyaama aan kaaga dacwoodo oon kugu noqdo abukaata amaba wakiil ama looyar aan kugu noqdo oon ilaahay subxana wa tacala ilah aan dhaha kelimadan rabbi wuu dhahay adeerkay janno geliy iska dhaaf intaa markuu yidha markiiba waxaa soo booday abujahl iyo nin kale saaxiibkiiah waxay leeyihiin atargabu can millati cabdilmualib intaas bas ay leeyihin kale kuma daraayaan ma cabdilmualib diintiisii aad maanta ka tegaysaa intaasay leeyihiin bas wax kale ma isaga inta wuxuu akhrinayey oo diinta ah tawxiidkii dhan maba hal meel ay ka qabanayaan meelaha aan qabanin waa hadda meesha annaga ummadda soomaaliyeed nagala qabto oo wax kasta haddii qofka soomaaliga loo sheega ilaa man raxima rabbuku inuusan boodina laga yaabaa kitaabka qur-aanka meeshaan lagu hadlayna haddii la yidhahdo qaar badan waa jaalkeen qaaraan boodaynin soo maaha laakiin tolki meeshaan waa nin hebel ayaa qabiilkii saas u taabtay ciddii ayuu saa u yasay ama waxaasuu ka sheegay waxaa laga yaabaa kan suurat lbaqara ilaa birabinaas maanta dhammeeyey ya oo masjidkan sigiska fadhiyo ya oo kitaabka qur-aanka ah min aljinnati joog wanaas inuusan gaarsiino horey ka booda laga yaaba fag tabti waata marka wuxuu dhahay atargabu can milati cabdimualib ma diintii ayaad maanta ka tegaysaa markaasuu nabigeen kusoo celina ala sla slam laa ilaha ayaga intaas may ufadhiyaan khalaas halkaas may ufadhiyaan marka dambe waxay nafta ugu baxday huwa calaa milati cabdimualib saasay nafta ugu dhacday nabigeena aad bu ugu murugooday alah slat slaam xanuun cidda difaacaysay gacan hay waa ka tagtay sidoo kale gaalnimo ayuu ku dhintay laastaqfiranaka maa lam unha ilahay baan dambi dhaaf ku weydiina ilaa liiga kaa diido halka ayuu marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu istikfaar u weydii bilaabay markaasaa lagu soo dejiy maa kaana lilnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu an yastakfiruu lmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim mumin iyo nabiba looma ogola inay ahlu muxuu ahay kufri ay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan markii ay ogaadeen in qofka kaafirka ah uu ahlu naar yahay asxaabuljaiim inuu yahay saasaa marka ay arrintu ku dhammaatay waaya wa bacda tiscin sagaal kadib oo min sini risaalatihi risaaladiisa sanadyaalkeeda ka mid ah maata waxaa dhintay abu aalibin ayaa dhintay duu kafaalati ahaa wa bacdahu abu aalib gadaashiina khadiijatun ay twafiyat waxaa geeriyootay khadiijatun ayaa geeriyootay min bacdi ayaamin ayaamo alaaثatin ay saddex ay madad tagtay weeyaan wbacda hamsiina warubcin aslama jinu nasiibina wacadu faclama wabacda hamsiina konton kadib iyo warubcin rubac sanad rubciis oo saddex bilood kadib aslama waxaa islaamay jinu nasiibiina meesha nasiibiin la yidhaahdo jinigeeda ayaa islaamay wacaaduu wayna noqdeen faclaman ogo weyaan beytkan wuxuu kaga hadlayaa waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni ystamicuuna اqur'aana falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudya wallow ilىa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi alxaq ilى ariiqi mustaqiim ilى aakhiri suuraة اacaaf waa kaas nabigeena alayh الslat slaam marka lagu dhibaateeyey magaalada maka wuxuu naf ka doonay uu aaday daaif markuu tagay nimankii reer daaif oo madaxda ahaa si xun bay ula dhaqmeen toban maalmood ayuu halka ku wareegeysanay kadibna waxay ku direen addoommihii iyo dadkii waalna ay ku direen naftiisu la soo baxsaday dhiigga isagoo kadi qolyo marka eh, ree cutba ah, oo niminka reer qurasheed oo meesha beer ku lahaa ayaa beertooda ku cararay qaraabnimadaa qabatee way soo dhoweeyeenoo marka muxuu ahaa eh, kii shaqaalaha ahay u diran yihahdeen wax u gey shaqaalahana wuxuu ahaa nimin ree ah, nasaaro ayuu ahaa nin halkaas ka imaadayoo kirishtan ayuu ahaa ama nasaaro ninka asaga ahaa qisada waay kutubaa waxay sheegayaan markuu nabigeena ala sl cinabka u geeyey amaba uu fruudki u geeyey iyo khudaartii uu kor u qaata nabigeena sal l slm ayuu bismilah yidhi markaasuu yidhi bismillaah yaa ku baray oo xaggeed ka keentay qiso dheer ay ahayd calcumuum marka wuxuu u sheegay inuu nabi ilaah yahay subxana wa tacaala in nabi yunis ay naynawa ayuu ka soo jeeday ninkaas naynawa ayaa kusoo jeeday oo ciraaq marka markaasa wuxuu yidhi naynawa meesha la yidhaahdo nabi walaalkay nabi eh, yunis ayaa ka soo jeeda war dheer ayuu hadda aad uma geli karno marka nabigeen wuu soo baxay alayh salaa slaam meel naq la yidhaahdo ayuu salaad fajar ku galay isagoo salaad fajar ku jira ayaa marka jinnigii uu soo diray ibliis oo socda nasiimiin wafdigii socday oo raadinaayey ayaa nabigeena alah sl slam oo halkaas salaad ku jira ay salaadda fajar dhegeyseen waid sarafnaa ilayka nafara min aljini halkaasay ka dhacday marka waa kaas ayagii marka waa islaameen dadkoodii ay u laabteen ayagoo mundiriin ah saas weeyaan yaa qowmana ajiibuu daaciya allah waaminuu bykfir lakum min dunuubikum ajirkum min cadaabin aliim wahaakada wa bacda hamsiina konton kadib iyo wa rucin rubac kontonaad rubac rubac sanad oo saddex bilooda aslama waxaa islaamay jinu nasiibiina nasiibiin meesha la yihahdo jini ka imaaday nasiibiinta waxay ku taallaa turkiya iyo suuriya xuduudkooda ay ku taallaa halkaas weeyaan wacadu way laabteen faclamaa arrinkaa oga weeyaan uma intaa kadib uma calى sawdata amda caqdahu fii ramadaana uma kaana bacdahu caqdu bnat sidiiqi fii shawaali wa bacda hamsiina wa caamin taali usri bihi wاsalawaatu furidat hamsa bhamsiina kama qad xufidat wati waa ballaartay halkaanaan ku gebagabayna soddon iyo afar iyo soddon shan afartan iyo koob aan u socday laakiin kama gaari karno uma intaa kadib uma intaa kadib markuu jinniga ay islaameen kadib amdaa wuxuu socodsiiyey uu xiray caqdahu nikaaxiisa calaa sawdata sawda ayuu nikaax ku xiray rasuulkeena sala allahu alay waslem binti zamca fii ramadaana bisha ramadaan uma kadibna kaana waxaa ade bacdahu caqdigaa kadib caqdu bnati sidiiqi runbadanihii gabadhiisii guurkeedii iyo nikaaxeedii fii shawaalin bishawaal wuxuu kaga hadlayaa beydkan iyo beydkan nuska ah qaadiga caleyh raxmat in nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii jinniga ay islaameen kadib jinnigii nasiibiin ay islaameen kadib inuu guursaday ummuna sawda uu mehersaday waa la aqalgalamaha uu mehersaday oo caqdi ku xiray ummuna sawda iyo ummuna caaisha ummuna sawdana ay ahayd bisha ramadaan ummuna caaishana ay ahayd bishii shawaal ay ahayd saa intaas ayuu sheegi rabaa imaamka iyo qaadiga caleh raxmatullah ummuna sawda iyadoo muxuu ah islaam weyn oo garoob ah ayuu nabigeenu guursaday calayh salat slaam waxay ka mid ahayd alhijra aluulaa saxaabadii u haajiray iyada iyo ninkeeda oo saxaabi ah ayaa u haajireen magaaladii ama dalkii xabasho u haajireen kadibna markii ay maqleen robagandadii ahayd inay islaameen reer maka ay soo laabatay iyadii ninkeedii qolyihii marka noqday kuma ay jirin ayada way meeshay ku baaqi noqotay ninkeediyaa meesha ku geeriyooday iyadana muslimad nabigeena ala sl ayaa marka xera ku xiray oo guursaday waxaadna ogaataan guurka nabigeena alayhi sala intiisa badan wuxuu ahaa naxariis iyo taliif haweeneydaas ninkeeda u dhintay oo saxaabiga ahaa oo gaaladii ay la dagaalamaysa colaadinaysa oo dhibkaa lagu hayo oo nin la iyo tol la ay ku dhacday ayuu tol ugu noqonaya nabigeena alayhi sala slam jawaanib badanoo guurkiisa nabigeena ala sl waxay ahaayeen waa jawaanib raxma naxariis iyo taaliif iyo ricaayo iyo dhaqaalayn ayay mxua ku qotomeen weyaan waxaa u daliila wax gabar oo bikaaro ah nabigeena wuxuu ka guursaday calayhi salaa salaam umuna caaisha bas inta xaaskiisa kale kulli waxay ahaayeen fayibaat ba ay ahaayeen waaya uma intaa kadib amdaa wuxuu socodsiyey nabigeenna caqdahu nikaaxiisa iyo guurkiisa iyo xeragiisa calaa sawdat sawda bint zamca radia allahu ta ardaha fii ramadaana bisha ramadaan uma intaa kadib kaana waxaada bacdahu caqdigaas gadaashii waxaa ahaaday caqdu bnati sidiiqi runbadanihii abubakar ahaa radia allahu ta arda waxaa weeyaan gabadhiisii inuu caqdi ku xiray fii shawaalin bishawaal laakiin labadiiba aggu kula aqalgalay labadiiba wuxuu kula aqalgalay magaalada madiina hada wallahu aclam wsala allah wslm ala abdi